بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلمنا بما شهدنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر وتعسر وعن يا كريم الحكاية العشرون بعد المئة حكاية بقول إلى واتنات عن محمد عن عن محمد بن الحسين البغدادي waxaa laga laga sheegay xikaayadahan radi allahu taala canhu tarjumadiisi ika waana hore tarjuman mauhilin ilahay barakaat islam qaal waxaas dhahay xajajtu fi bacdi siniina sanayaalka qaar kamid aan xijiyinay aan xajiyey fa baynamaa ana aduuru anoo ku wareegaayo fi shawaarici maka maka jidadkeedi waidan ana bishaykin waxaan la kulmiyaa saay sheekh ninto khaafidin calaa yadi jaariyatin oo gawar oo jaariye ah gacanta ka haysto mutagayirin lawnuhaa jaariraas oo midabkeedii isbedelay naxiibin jismuhaa oo jismigeedin caata ah wacalaa wajihaana wejigeedana astaaran yahay nuurun saaticun nuur ifaaya wadiyaaun laamicun nuur oo ifaaya isku macno le waay lamadabe wawa yunaadi usoo naadihaayo jaanidaas gacanta ka wadaa duqaad waxaas leeyaha hal min taalibin qof rawo ma jiraa hal min raagibin qof jacal oo rawo ma jiraan as iibsado lamada cibaara isku macno waayo hal min zaaidin calaa oo ku zaahid yahay majraa calaa cishriina dinaaran labaatan dinaar yaa wax ku daraa waana bariihun min kuli ceybin anin ceeb teelin waa ka beri ahay ceeb hadii lagu harkamligu soo nafi karo yaa labaatan dinaar wax ku daraa qaala waxaas dhahay alimaam mohamed bin lxusein fadanawtu minhu waa ka dhawaal dogi qultu lahu waxaa dhahay athamanu qad carafnaahu tabanka waa aqoonsanay famal ceebo ceebta adeedeed anig waa ka beri ahay maxaas yahay ceebta ay qabto qaala waxaas dhahay ceelam ogaaw ana aha ibi jaariya mahmuuma waayo oo wareersan mahmuuma oo murugsan waayo kaa'imatun laylahaa cawdii waa jeegdaa cawdi dhan salaad wardiay ku jeedaa saa'imati nahaaraha saa'imatu nahaaraha maalintii dhan way sooman tahay laa taakulu طacaama unguri macunayso walaa tashrabu sharaaban waxna macaweyso cabitaan wax la cabo qad alifat waxay ay caada ay ay caada ka dhigatay alinfiraad kali ahaasho ay u baratay walwaxdata kali ahaasho fi kuli ardin wabaladatin dhul kasto iyo beled kastaba ay joogto inay dadka kakeli ahaato ay caada ka dhigatay ay u baratay falamaa samicad kalaamahu falamaa samictu markaa maqli kalaamuhu duqi oo jaabir gacanta ka waday usaale jaabir waa gedooya markaan makli hadalkiisii axaba qalbi ljaariya qalbigey jaaridi waa jecleystay ilo ceebtaana iska sheegay si ceebsu arkaa ninka leh eh, fashtaraytuhaa bithamani thamankiiy almadkuur aan ola soo sheegi aanku aan ku iibsaday wad dinaar le marke waruxtu bihaa mas waa ka zaahidiyey lakinhu ziyaadi asraw nugtaas faishtaraytu bitamani faishtaraytuhaa waxaan ku iibsadi jaariyadii bitamani lmadkuuri tamanki la socosi waruxtu bihaa waxaan ula tagay ilaa manzili gurigeyga fara-aytu ljaariyata waxaan arkayaas dhahay mudikatan cala alardi oo madaxeeda hoos hoos jiro dhulka dhulka lay dayeysa madaxa hoos jiraa saasaan arkayaas dhahay uma rafaca darasa kore usoo qaadi madaha ilay hagee usoo kor qaadi waqaalat waxay tiri yaa mawlaaya sagiir mawlaheyga sayidkey oo yaraayo min xiina anta intey intey intey ka timid yarxamuka allah ilaah kun ala qa qultu waxaan dhahay as dhahay maxamed bin xusein a lehaa min alciraaq ciraaq aan ka imid qaad ay tiri min ay alciraaq ciraaq intee intee baldaanteeda intee ka tirsan tahay min albasra amase min alkufa ka tirsan tahay faqultu laa min albasra basrana maka maka socdi walaa min alkufa kuf kufa dadkeedna maka mid faqaalat lacalaka min madinati salaam bagdad waxaa dhaci karaa ay tiri inaad aad aad kamid tihi dadka oo degan madinat salaam bagdad kultu waxaa dhahay asdahay imaam mohamed bin lxusein maxaa mahaa qaalat basin basin madinat zuhaadi walcubaadi ay tiri basin basin hadalkan waxaa loo soo celceliyaa dhahay camaan iyo kafka wii wixii suubiye ood karaali naqati risku jawaabi ood karaali naqati camal aaloo basin basin waa amaan hadal amaan isticmaalaan carab kast yani marki oo rawaan waxaana la sucelcelihaa laha amaanta si uu xeel dheeraadaan camal oo inaa raalika yihiin ay ku muujiyaan ahaan bakin bakin madinatu zuhaad waayo ay tiri bakdaad dadka zaahidiinta magaaladoodii waaye walcubaad dadka ilaahay caabudaaya magaaladoodii waaye qaal waxaas dhahay fatacajabtu waa kayaawi as dhahay said maamed imaam maxamed bin xusein waa kayaawi as dhahay waqultu waxaan dhahay as dhahay jaariyatun jaariyatun yunaada caleyha lagu soonaadiya min xujra ilaa xujra qol qol xaggiisa lagu soonaa yani lagu soonaadiya min hena lahaa macrifatun dafteed manaa meel oo coomle ku jirta kolkaananka be kolkaana gelay meelaas lala wacaaye min xiina lahaa macrifatun bizuhaad walcubaad dadkan zaahidiinta dadkan caabidiinta say u aqoonsatay manaa meelahaas magaalo weyn asia dad caabidiin zaahidiin ay joogaan maxay ku ogaatay jaariya waay asaa yunaada calayha min xujratin ilaa xujratin halkii ku jirto kolka eh, kalaa laga sooba a ah, taas le waayo maanaa meel common an deganayd le waayo eh, waxaa maqlaysana wax common wax meas common lay maqlaysa eh, min ayna lahaa macrifatun bizuhaad walcubad dadka zaahidiinta dadka caabidiinta xaggey ka aqoonsatay uma aqbalad aqbaltu calayhaa shibulmulaacibi lahaa waa imidaas dhaay shibulmulaaciba kaf iyada udheda ilaahay camalan isku shabahaye boqortu lahaa waxa dhaay asdahe waman tacrifiina minhum yaa ka taqaanaa qult qaalat waxay tii acrif waxaa naqaana dad waaweynaysa sheege malik bin dinaara naqaana ay tiri bisr alxaafiya naqaana وصالح المري an aqaana muri mkudina وaba xatim الsajastani an aqaana ومacruf alkarqi an aqaana ومحamed bin الحusein البغdadi an aqaana usi wayna وrabicat الcadawiya an aqaana وshacwana an aqaana naga olida maymuna an aqaana kasi faqbalta ale hadan waa imid qulta la min ayna laka macrifata haulaai waan intay ka baratay ood soo sheegtay xaalad waxay tiri yaa fatan ninka shaabka maxaanu aqoonsa waaye wahum igana ay yihiin wallahi aan ku dhaarahaye atiba lqulub ay yihiin kuwii qalbigi oo daawihay ay yihiin maxaan bara waaye mana ay yihiin oo yadulu lmuxiba qofka ilaahiis jecl ay tusaaya cala lmaxbuubi ilaahi ay jeclaaya ay tusaayaan uma anshaa taqulu hay guda gasha ay dheheyso qawmun humuumuhumu billahi qad caliqat وما لهم همم تصمو إلى أحد فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد ولا لباس بثوب فائق أنف ولا التزايد في الأموال والعدد قوم waaya tiri dadkaasa ama humum humu murug waay waxyaalaha umurgaayaan bilahi la asyahay ilahi la ilahay lay umurgaayaan had cali had ha humum humu wayaala humumtoodi manaa murugoodi murug yaalkoodi kad calikat bilahi oo ilaahay ku xiran famaa lahum ma himamun hima yaalana malaha tasmu o kor o kor noqo heeso ilaa axadin kaf qaf oo ilaahay ahayn hima kale oo hima oo ilaahay aheen maqawaan waaye himadoo ilaaha hagiisla ay koreysaa a manaa umuumtoo dhan be ilaahay isku xiran yahay kas famadlab famadlab lqawmi qoomkaas aan soo sheegna suufiyada madlabkoodi waxa le waaye waxay jirihayaan mawlaahum mawlahoodii waaye iyo sayidkoodii waaye yaa xusna madlabihim an kayaawaa itiri yaa xusna madlabihim jiriska ay jirihayaan wanaagiisi an kayaawaa lilwaxidi alihii waaxidka ahaay asamadi ahaayo kas oo loo cuskahayo inaad xaajaadka oo oo dadka ucuskahayo inaad xaajaadkooda udhameeyo samadkaas alaha kaasaan kayaawaa ma in tunaazihu maaftaaye dunyan walaa e, ma in tana ma an tanaa maan ma in tunaazicuhum dunya dunyo addunyo inkasi e, addunyada e, ma ma saasay maula doodaan camlo munaasacada wakaf loola dooda waay no doodo ay dadka ula doodaayaan tanaazucoodi ma aha addunya ma aha adduunya dadka hayst oo haystaan la doodaan maaha sharafna maaha sharafna ma jiriyaan kas min almataacimi oo waxyaalaha laquuta ah iwaladati waxyaalaha lamacaansal ah walwaladi waxyaalaha ladhala ah waxyaalahaasaysi dhan iyaga maku doodaan qalbigoodna ma siiyaan walaa libaasun libaasna ma aha tanaazucooda yani bifoobin lala bisto oo faaikin oo kurayhalikin oo aad usharxan oo ushuuteysan wala tazaayudina maaha tanaazucoodi inuu inay zaaidtadaan amwaasha iyo cudada waxyaalaha dadka isku difaacaayo amase waxyaalaha oo sahayga laga dhigahaayo waxyaalahaas waay alaas ka dhahday qaala waxaas sayd saydi mohamed bin lxusein faqultu laa ya jaari as ana mohamed bin lxusein aay ay qaala لkad sأlt الlaha ilahan basoo su-aali ay tiri an yجmaa an yجmaca bayni inaan isku kulmiy wa baynaki adiga ya aba cabdالlah ilaha aan kasoo toobi ay tiri ma facala xusnu sawtika soodkaadi wanaagiisi maxuu qabtay aladi kunta tuxyi ad ku noolay jirtay bihi quluub lmuridiin muridiinta quluubtoodi ad ku noolay jirtay maxaas qabsaday watabkii bihi utubkii ad ku ooy jirtay soodkaasoo ad ku ooy jirtay bihi cuyuuna saami dadka kumaqlaaya indhahooda ad ku ooy jirtay ya maxuu maxaas ay qabsadeen soodkaa maxaas qabsadeen faqultu baakin calaa xaalihi sidiisas u baaq yahay soodkii wanaagiisa sidi sidiyaas tactiirkiisa as as yahay waaye kasi sood keliya maaha tactiir oo ilaahay yani sir ilaahay gediinikaas as waxaan dadka aska dhigaay as ku nooleyahay qulubta muridiinta as ku oysyahay dadka indhahoodi sood oo wanaag keligiis ma aha sidii bakiyaas tahay qaalat waxay tiri fabilaahi calayka ilaahan ku dhaariye asmicni sha min alqur'aan shay qur'aanka kamida ah, imaqashi faqara'tu markaas waxaan akriyaa siri saydi mohamed bin xusein bismi illaahi araxman araxiim aan akriyay waa bilaabe fasalakat waa وخيل استرخة خيل عظيم وغشي على ولم يهدواني فرشفت على وجه الماء به أنقف به تري وجهي فأفاقت ومرستي ثم قالت هاي تري يا أما عبد الله هذا اسمه هذا وهذا بأخرسي إلهي اسم كيس وهاي تري فكيف سيها هذا خانا ونغضي أصدقائي مجرد اسم كيس أتحستي ansaasku nafdi fakayfa law caraftuhu hadin kasi lahaay sees ahaa lahaay wafi ljinaani raaytu on janadana ku arki lahaay see noqon lahaay iqra yarxamuka allah fi akri ilahi hakuna akriiska fakaratu an akri marka am xasiba aladina istarau am xasiba aladina istarau sayiaati maxay miyay umaleeyeen kuwii oo sayi-aadka kasbadeen dunuubta kasbadeen an najcalahum inaan ka yeeleyno kaladina aamanuun kuwii ilaahay inawi rumeeyeen oo kale wacamilu saalixaati acmaasha saalixada eh, ah waxaa jine maxyaahum wamamaatum noolashadooda iyo dhimashooda suaal waay saa waxaa xumaadi maa yaxkumuuna waxay iyo ku xukmi haayaan haldan aayadaas faqaalat waxay tidhi يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ما عبدنا معاول وثن صنم ولا قبلنا صنم صنم لما دنكون أذن اقرأ يرحمك الله أخرسك في وضلة معناها فقرأتها وأخريت إنا أعتدنا للظالمين ظالمين توهان الضرب بني نارا دب maas oo ahaata ah bihim sunad ku ah oo hareeraheen oo derbiyaalkeedii oo kuko-oo koowa way oo derbigii soo wareeji wain yastakiisu hadday magelya weydistaan dhaalimiintaas yugaasu waxaa lagu gargaaraa bimaain biyo oo kalmulis imaan kalaa camale eh. yashwi lwujuha oo wejiga guwaayo bi'sa sharaabu wax lacado a ubaasle kaasaa ubaasle wasaacad murtafaqan wax oo dhimris kaasaa a ah xun wax la dhimris saasa qaala dadan waxaa tiri ya aba cabdillaah lakad alzamta nafsaka alkhanuud nafsadaadi waxaad laazimisi kuusasho rawix nafsaka bayna araja walkoof isku bedel waayo nafsadaadi rajaha iyo koofka isku bedel manaa aayadda waa ahlunaarkanay eh, sheegtay iyo wasiil u sameeya mogtahay eh, nafsada marka wakti oo kuusatiyasnaqahaa eh, wax oo hadda wax hoos keenaay la isticmaashe haddana wax oo rajanana gelihay suubi mar hoob sheeg mana raja sheeg saas camal waay manaha saasay ka wadataa ikra haddana akriya tiri raxmukallah faqarad waxaa akriyasaa wujuhun farautu aw akri wujuhun wejiyaalo yawmaidin maalintaas musfiratun waa ifeysaa faaxitatun waa qub waa qoslaysaa mustabshiratun wa waa muusa waa hambaylaysa wakalaas ayadana dana waxaa akriy wujuh wejiyaalo yawmaidin maalintaas naadiratun waa ifaaya ilaa rabbiha rabbigaha xaggiisa naadiratun arkaaya faqaalat waxay tiri waa shawqa hilowgeeye ilaa liqaa'ihi ilahay la kulankiisii an hulowsanahay yawma yatajallaa maalintaas usoo daahiraya lioliyaaihi ikra yarxamuka allah hadan ay tiri ilahay akunaalisaa faqalatu yatuufu calayhim waxaa dhawaafaaya ahluljannaha korkoodi wildaanun ilmo oo muqaliduuna lawaari oo janada lawaari daakwaabin ay ay ula dhawaafayaan kuubaya koob yaalo abaariq abriiq yaalo waka'sin oo ka'sin kuuzo oo min maciinin oo kamro oo oo go-eenin oo meeheri kasoo burqo heyso ya kaasa ula wareegaya amradaas laa yusadacuuna anhaa mada xanuun amrada marki haba mku dareemay walaa yunzafuna akrigoodna mabaxaayo mazuulaayo ilaa waxaa akriyas daay liasxaabi lyamiin ilaa mehaasa u akriyay hadda hadii ali us akriy maadaama o kitaabka halaasa akriy oo soo gaabsada le unafaa islameysa kasi waafakihatin mima yatahayaruun mano layanzifun lfaakihatin ay ula wareegayan mano oo mima yatahayaruun oo iga doorahaya walaxmi tayrin iyo hilbi shimbir oo mima yashtahuun oo wixii ika ishtihahayan kamida kas wahuurun wuxuurun ciinun waxay kale ay leeyihiin istimtaac ahaan ahluljana wuxuurun ciinun ay leeyihiin xuurun ciin oo ka amtaali lul ilmadnuun luulka oo fandarkiis bukhariya camal mitilkiisa ay la too too too yihiin jazaan waxaa lagu jaaziyaa bima kanuu yacmaluuna wixii iyaga ku camal laa yasmacuuna ma mamaqlaayaan fiiha aljana janada fiigeeda lagwan wax hadal xun walaa taatiiman wax dadka dambaajihay ilaa qiilan maahine qool oo salaaman salaaman bis awalkaas maqlaayaan salaaman salaaman wa asxaabu lyamiini ma asxaabu lyamiini maxay yihiin asxaabu lyamiin maxaa waaye fii sidrin ay ahaadeen makdudin geed geb wayno sidriga oo mafdudin oo oo qodax lahayn wabalxin mandudin geedka oo moos waay oo mandudin oo tataxa wafilin ay ahaadeen fiigis asxaab yamiinta hoos oo mamduudin la taagay wamaain oo biyo maskubin la shuwaayo wafaakihatin fiigida ahaa ay ahaadeen oo kasiiratin badan laa maqtucatin oona lalagoheynin walaa mamnuucatin oona laga reeweynin wafurushin ay ahaadeen fiigeedi fidashyaalo oo gogolyaal marfuuca oo ko kor loo qaaday inaa anaga anshanahuna hurulcintaas inshana waa anagaa unaas tahay fajacalnaahuna waxaan ka yeelnay ilaa si abkaaran bikrayaal oo curban oo aswaajadoodi cishqa uqawaan darteed isku istijaac liisaayaan curub saas way macnaheed nimankoodi cishqiga ay uqawaan ahaan isku jijaac liisahaayaan atraaban oo isku dada eh la asxaabi laminia u sugnaaday asxaabu lamin ano هذا أنا على أساس وأخذي فقالت فقالت وهيتير يا أبا عبد الله أراك قد خطبت الحور العين وعن كواركويا إن جبصة حور العين فهل بدلت من مهورهن شيئا مهور مهور تولي شيء wax ma ka bixisi maharka iyo kaluu kasbado faqultu waxaan dhahay dhahay dulluni dullini ya jaariya itusi jaariya fa inii muflisun kooxantiiriyaan ahay wax acmaashka fakiir ahaan ahay faqaalat waxay tiri calayka urulciinka waa muhuurteeda u sheegay calayka laazimay tiri bikhiyaam lleil laazim calayka laazim bikhiyaam lleil wasiyaam nahaar awdii oo tahajud kusoo jeedid awraad istigfaar iyo siyaamu nahaar maalintin aad sontid waxub lfuqaraa walmasaakin aad e jeclaatid uma anshaad waxay ay guda gashi taqul idoo leeso ya khatiba alxuraa fi khidriha wataaliban daka cala qadriha inhad bijaddin la takun waniya jahidi nafsa cala sabriha وqum ida laylu badaa shabrhu wasum nahaara fahuwa min mahriha falow ra'at aynaaka iqbala waqad badad rumanata rumanata sadriha wayatu maashi bayna atrabiha waardiha yushriqu bi nahriha lahana عينيك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها هذا آخر سنة وحواين وحاين أهزا منك يا خاطف الحوراء nin ninka oo xurulceynka jabsahayo fi khidriha oo astarkeeda ku jirto kasi oo asturkeeda ku jirto meel oo oo jaariyaalku astra oo guri dhinaco u yaal astarka saas waay wataaliba ninka jirihaayo daasha kaagaas ublahaynkaas calaa qadriha qadarkeedi kujirihaayo inhum ka bijadin dadaalku ka hinqo ka laa takun waaninko warsaaya noqonin wajaahidin nafsa nafsadana ula jihaatim calaa sabriha adoo oo kusabreysid inaad kareysid waxyaalaha hidi jeceshahay waqum ida lailu badaa shadruhu joogso cawadi hadii niskiisi la gaaro wasum nahaaran maalintiina soom fahuwa min maali ah, kaasaa maaligeedi eh ah. falaw ra-ad caynaaka hadid arki laheed tashwiikay kusubiyosaama lamalaala indhood iqbaalaasoo socoshadeed socis ay ku imaanaysa wakad badad idoo ay soo daahirta asdahay ay dhahdi rumaanata sadriha hawadkeedii lamida rumaan lamada waxay ku ay wadaa naasa waya tumaashi ilo socohayso bayna adraabiha dadka ida oo isku da-da ah waan kale oo وعقدهاني كوش يعني يشتق في نعلي عقدون تاعت صفايا تمانو كوش انت هاي لهانا عبدي ساس اباركي لهاد لهانا في عينيك والامراني ضد وكو وكو وكو دراوم الهاي هذا الذي تراه هذا ارتوس في دنياك اصل اركيس انت وقدراهنا اسمك اشكو نقل هاي عبدي او ايه اركي لهاد تسي ادونك اوقسو جيسريس من زهرها oo ah waxyaalaheeda dirbirka ah adduunka dirbirkeedi ma foroqoraxdeeda o ah, qaal waxaa dhahay eh, eh, sayidi mohamed kuna kushi aleyha wanamirdawooda farashashtu calaa wajhi halmaa biyaan kushishuuy faafaaqad waa soo miirsatay uma hanshaa taqulu waxay guda gashi ay dheheyso ilaahi laa tucadibnii fainii munaajaat waay muqirun biladi qad kana minii wakti hilaawoodka ilahay lutuwaas ku fiican yahay fakam min zallatin li fi lkhataaya gafarta waanta du fadli wamani yadun nnaasa bi khayra وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا رجائي لعفك إن عفوت وحسن ظني عين هذا إلهي إلهي لا تعذبني هي عذابي فإني أنا مضر واقرسنا بالذي قد كان مني وفي حقيك هذه ودنبي واقرسنا هاي fakam min zalatinii fi lkhataayaa meekasin daraxyoosho oo dunuubta fiigadi oo aniga isugnaaday ay tiri wafarta ad adiga id aafti wa anta adigii maabudo duu fadlin adigii fadlisiin usaaxib ahaa tahay wamaninkala sheek usaaxib ahaa tahay yadunu naasa dadka waxay ima bi ani waxay imaleyhaayaan khayran khayra imaleyhaayaan hafi anina ah wa ini aniga fasharu naasi dadka ninka naagta ugu shar badanaan ahay in lam tacfu canii macbudo hadaad adiga iyo cabsiga wamaa lii xiilato aniga xiila ma leeya hadda xaaladeeda saas unkushishaa xiila ma leeya ilaa waxa le waa xiila weey rajaayi rajaheyga licafika an rajiha in cafood hadii cafigiis iyo waxa kala xiilada kala leeya xusnu dhani dhanigey aan ku wanaajiyo qaalo waas dhahay uma kushi aleyha walamidoo fadanawtu miyaa waa ka dhawaadi faidan hiya qad maatat raxmat ullahi calayha waa badimatay faktamabtu lidalika waa kumurgoodi as tahay arintaasi ti waa kumurgoodi as tahay daman shadida mulug aad u badan wakarajtu ila suuqi aan ubacay liaakuda fi jihaaziha waxii lu karfinteeri waii waii aan soo khalkhaali waii ila lu diyaari lahay luxidki khabrigii falama rajactu ilhiya qad kafunad waxaa marki arki ansoo naqdibe ya maxaan kafinaaba dawaab la karfiniyt waxuna daddaay tan dalkii wixiina waa la mariy aleyha xulataani aba ay wadataa khadraawaan lama oo oo maro oo cagaaran lama go cagaara min xulal ljana aa korkeeda ahaade maktubun waaa binuur xaraf nuuras ku dhegan yahay cala lkafin sabrani nuuras ku dhegan yahay nuur xaraf oo nuur eh xaraf nuurani makasi waxaa ku dhigan safarka hore lama safar waayo laa ilaha ila allah muxamada rasuulullah safarka lamaadna waxa waaye alaa ina awliyaa allahi laa kawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa hooya ina awliyaa allah ilahay awliyadiis laa kawfun calayhim korkooda cabsi ma ahaani walaa hum yaxzanuun ma tiiraan qaala faxamaltuhaa waa suxbaari anaa aniga asxaabteeda usallayna calayha waa ku dukani dafanaha waa duugni وqرأtu cinda rasiha waxaan ku akriyey madaxeeda agtiisi surat yaasin warajactu ilaa mcraabi an nakdi mcraabmi ilahin ku caawdaay an kudukahay fakascayn ano ishay heeso xazina qalbigeyn as xazinsanya ala firaq asu xazinsansanya asu tiiranyesanya qalbigey dhimashadeeni on kala tag an kala tagni wasalaytu rakcatayni an duktay lama rakac nimtu wahudi faraaytu wahaa arki asdhahay aljaariyati jaariyadii oo fi ljanati ku jirto aleyha alxulal waxyaa korkeeda oo marayaal saaran yahay oo janada xulayaalka ah. fi marjin eh, eh, meel oo horta marji waxaa la dhahaa eh, meel oo cos badan oo cagaar ka baxaayo coos le eh oo waxyaalaha farasta iyo waxyaalahaas daaqayaane saas luqaa jira yani maxasuusta ada waya afmeer ah, ma jiraa maamed waxyaala saas waay meel oo os waay ofadal kutaakayaan e a marka ay ku jirtaa tahay oo nin zacfaraane eh, afyax oo carfaayo caleyha xululu sundus xariirta eh, maraneeda korkeeda istabara sawaacisha oo adag oo xariirta le wacalaa raatihane waxaa kor madaxeeda saa ikliil eh, taaj oo murasac lu lu dharo bidur waljawhar yani dur iyo jawar isku macno leh wafi rijlayha naclaani ahaade lama kawo min yakut اaحmar lama kawo yakut اaحmar yafuh minha raaixat lmiski akacabfa walcambas wawajha adwa min ashams wakan wajigeedina waa ka iftiin bana oraxda ee bisha faqultu laha mahlan ya jaariya istabtiibian dhahay ma ladi ablagak hada manzila manzilana maxaa ku gaartay qaalat hub lfuqaraa wlmasaakin an ku gaariya tiri boqolada masaakintan jeclahay nawi siradis ba waay mugta wakan yuxibun fuqaraa masaakin wayajlisu macahum mardaahum saas ahay washayu janaaizhum aakiru baqina adqacahu lfakru ashbaa siradisay kamid ah wakafrat listigfaaran ku gaareetiri iyo naklub adaa laga dheeray can dariiq lmuslimiin laga dheereeyo waxyaalaha oo khashinka dhagaxa waxaa dadka gudaayo waxaas laga dheereeyo uma anshaa taqulu طوبى لمن سارت في الليل عيناه وبات ذا خلق في حب مولاه وناح يوما على تفريطه وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه وقام يرعى نجوم الليل منفردا خوف الوعيد وعين الله ترعاه طوبى لانت جنوها وسكناتي لمن سارت لكي قنفرته في الليل عوضي عيناه لما ديس انتوت وباته وبريو عوضات ذا خلفينكو oo mulug wax usaabay fi xubi mawlaahu oo mawligiis xubigiisi os aad u murgoohayo manaa manaaha yooman oo yoonko ala o baroortay calaa tafriidihi wixii gawoodfal asubiyey oo wabakaa koofan cabsi darteedi u ooy lima qad janaahu liajli ma qad janaahu ciis usiga oos gurbistay oo min khataayaa dunuubtiisi kamid eh os goostay oo suubi oo dunuubtiis kamid a suuhaayo kaasa e, laantajana usuma oo sugnaaday wakaama oo joogsada yarca soo dhowraayo nujuum alayli ilaalihaayo cawadii xidigaheedi munfaridn soo keligiisa koof alwaciidi goodiga ilaahay usoo ka cabsaayo wayn ullahina tarcaahu ay ilaaliheesu usiga ilahay indihiis maana ilaahayna asxifdigaayo le waaye wallahu aclam subxaana allah